alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى alihi waasxaabihi ajmaciin baabka saddexaad yaa sheegaya albaab الthalith fadal baabka baabka laftiisa horta wax baabka baabu baabka sidiisa o akri man xaqaqa التwxiid baabu man xaqaqa التwxiida dakla الجanaةa bغayri xisaab jaزaka اllah khayr baabu man xaqaqa التwxiida dakla الجanaةa bغayri xisaab maqsuudka baabka yaa sheegaya aye qom qom bayaanu bayaanu ma samictu bayaan ايش ايش bayaan الموحدين bayaan may haye بيان مراتب الموحدين في التوحيد وأنه من حققه منهم دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب صح طيب baabkan iyo baabkii ka horeeyey waa baabu fadl التwxيid wma yukafiru min الذunuub maxay wadaagaan haye maxay wadaagaan a labada baab maxay wadaagaan yaani labada baabba waxay ka hadlayaan oo mid waliba u ka hadlayo oo ay wadaagaan fadl التwxiid nacam kilaahumaa fi fadl التwxiid labada baabba waxay ku saabsan yihin fadliga tawxiidka maxay baabkan dambe haddaba ka hore u kaga duwan yihin haye muxuu ka hadlayaa fadli khaas oo tawxiidku leeyahy oo ah dkhulu ljanati bigayri xisaabin walaa cadaab baabka horena wuxuu ka hadlayaa fadlu tawxiid cumuuman jaak allah mid kale ay ku kala duwan yihiin tawxiidka uu baabka hore ka hadlayo ka fadliga laga yimaado iyo tawxiidka baabkan dambe uu ka hadlayaa ma isku mid baa oo martaba waaxidaba mise waa laba martabood oo kala duwanaye qom qom qom laa tujib wa anta jalis baabka hore wuxuu ka hadlayaa fadlu asli الtawxiid oo qofka la yimaado aslu الtawxiid oo ah inuu shirki ka maran yahay fadliga uu helayuu ka hadlaya baabkana kamaal الtawxiid oo ah taxqiiq الtawxiid iyo fadliga lagu helaya maraatib الtawxiid yaa sheegaya maraatib الtawxiid fadl khamiiska buluga ninka xidhan waa waa idhin maydiye silaaliya buluga buluga waa kaftare haye tafadal haye imise martabood buu uqeybsamaa tawxiidku saddex martabood wahiya asl التwxiid التwxiid الwaajib التwxiid الmustaxab jaزak الlah khayr bima yaxsul asl التwxiid asl التwxiidku muxuu ku xaasilayaa goormaa laodhan kara la odhan karaa qofkaasi asalkii tawxiid ku haysta haye qowl laa ilaha ilا الlah ay ku xaasilayaan ayib bacda dalikana muxuu kusii jiraya aslu tawxiidka asl asalka tawxiidku muxuu kusii jiraya shuruuda laa ilaaha ila اllah sax wey haye muxuu ku xaasilayaa aslu tawxiidku goormuu noqonayaa qofku mid asalkii tawxiidka haysta marku maxay la yimaado marku maxay sameeyo haye tacriifkiisa maha muxuu ku xaasilaya anku inuu la yimaado an yaأtiya bishahaadateyn a maxaa inuu ka fogaado gaalnimada sax shirkiguu ka mid yihi haye saad u cabir led sax sax an yatalafad aw an yaأtiya bishahaadateyn walaa yaأtiya bimukafir inuu shahaadateynka ku dhawaaqo wax lagu gaaloobana aanu samayn ila gaalnimadu shirki ha noqoto ama mid kaleba ha noqotee tawxiidka way burinaysaa suurtagal maha qofku isagoo kaafira inu noqdo muwaxid ayib atawxiid اlwaajibna muxuu ku xaasilayaa aye bficl waajibaat tark اmuxaramaat yaعni maca asli الtawxiid baa loo jeeda asalkii tawxiidka isagoo haya inuu ku daro bificl waajibaat tarki اmuxaramaat inuu waajibaadka sameeyo muxaramaadkana ka tago atawxiid اlmustaxabna muxuu ku xaasilayaa haye fadl la aladi muxuu ku xasilayaa haye haye labada martabe hore maxaa lagu daraya inuu aslu tawxiidkii hayo tawxiidka waajibkaana u hayo markuu maxay intaa ku daro abuu tawxiidkii mustaxabkaa xaasilaya ficl mustaxabaat tarki اlmakruhaat ayib ayib maraatibu taxqiiq الtawxiid haddaba taasi waa maraatib الtawxiid nafsi maraatibu taxqiiq الtawxiid haye khamiiska cas waa shaar fadal isba kamiise eh, shaar kube haye irfac sawtak maraatibu taxqiiq tawxiid waa imisa waa laba ta koobaad a bal soo wariye soo wariye muxuu yihi an yuxaqiqa tawxiid alwaajib sax ka labaadna an yuxaqiqa tawxiid almustaxab waa alityaan biasli tawxiid isaga miyaa taxqiiq la odhanaya hadduu asalkii tawxiidku la yimaado intii waajibka uu ka maqan yahay mustaxabki miyaa taxqiiq la odhanaya lam yuxaqiq shay waajib baaba ka maqanay siduu muxaqiq u noqonaya ayib musanifku raximah اllahu tacaala saddex daliil buu baaba ku sheegay daliilka koobaad ina ibraahima kana umata qaanita xaniifa lilahi walam yakun min almushrikiin wجه dilaalة hadi الآية عalى maqsud الbab waa bayaanu أna man xaqqa التwxيid dakla الجanaةa bغayri xisaab adoo hore u jawaabto soo ma imaan hore u jawaabin baa la rabaa haye haye haye haye dabeetana أنا وصف الله إبراهيم بصفاaت تqتضي بأنه كاna محaقiقا للتوحيد نبي لله إبراهيم ilahay wuxuu ku sifeeyey صفاaت keensanaysa xaqiijinta توحيidka mid توحيidka xaqiijiye inu ahaa وجaعلa جزاءه الجنة abaalmarintiisana ilahay muxuu ka dhigay جannada وإنه في الآkhرaةi لمن الصالحين طيب wuxuu yihi sheekh sulayman bn cabd الlah munaasabaة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم في هذه الآية بهذه الصفات التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد ترغيبا في اتباعه في التوحيد وتحقيق العبودية في اتباع الأوامر وترك النواهي ومن اتبعه في ذلك فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم عليه السلام waa maxay صفaatka ilaahay uu ku sifeeyey nebi ibraahim في hadi الآية ee keensanaya inuu ahaa mid towxiidka xaqiijiyey aye أنه كان أمة قاaنتا xنيiفا ولم يkن من المشhرiكين أمة buu ahaa معنaheedu waa maxay قدوة وإماما في الخير صح xنيiفana xنيiفا haye xaniifan xaniifan macanaheedu wa a labadii kitaaba horena wayn kusoo dhigan muqbila calى التawxiid maayila can الshirk صax qaanitan haye dawaamu الطاacة lilah fi ficli الأwaamir في فعل mا أmر وترki ma نهى عnه والزجر ولم يkن من المشhرiكين أye تفضل ارفع ارفع sوتك ruuxana bahalaabeed naga baktisan waxbaa lama kala maqleebe aye a إيش قال تعالوا هنا ها أنه تبرأ من الشرك وأهله مسمين المشركين وأهله markaa waxaa tiraa min almushrikiina wa shirkihim dhe marka wa ahlihidu xaggay qabsanaysa marka tabara'a min ashirki wa ahlihi qowla wa camala wa اctiqaada wuxuu ka beri noqday shirkiga iyo ehelkiisa qowl ahaan iyo camal ahaan iyo ictiqaad ahaan intaba أنه ma kana min الmuشhrikiin لصxaةi ikhlaasihi wa kamaali صidqihi wa buعdihi can الshirk saasuu yihi cabdiرaحman بن xasan الdliil الثاني <clears throat> daliilka labaad ee ka mida ah adilada baabka oo qowluhu tacaala weeye ilaahay uu hi waaladiina kuwa hum iyagu birabbihim rabbigood laa yushrikuuna aan u shariik yeelahayn aayaddan waxay ku dhex jirtaa aayado kale oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay sifaadka dadka mu'miniinta ah ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun waa kuwa baqaha cilmiga ku dhisan ee ilaahay ay ka baqanayaan awgii aada u baqaya wاladiina hum biaayaati rabbihim yu'minuun waa kuwa aayaadka rabbigood rumaynaya wاladiina kuwa weeyaan hum iyagu birabbihim rabbigood laa yushrikuun wاladiina kuwa weeyaan yu'tuuna bixinaya maa aatow yaعnaa waxay bixiyaan waxay la yimaadaan la imanaya waquluubuhum wajilatun iyadoo quluubtoodu ay cabsoonayso ay ka cabsoonayso anahum ilaa rabbihim raajicuun in rabbigood ay u noqonayaan hor istaagi doonaan ulaaئika kuwaas yusaaricuuna waxay u degdegayaan fi lkhayraat oo faral iyo sunnaba leh iyo xaaraan iyo makruuhba in laga tago wahum iyagu lahaa khayraadka saabiquun kuwa u horeeya o u dheereeya wey marka musanifku raximah llahu tacaala aayadahaasa isugu xidhan awsaafu اlmuؤminiin ka warramaya ayuu wuxuu ka soo qaatay aayadda ah waladiina hum birabbihim laa yushrikuun munaasibku wuxuu ahaa markaad masalada u fiirsato kaana alansab waalalyaq an yaatiya bijamiici alaayaat sida munaasibka waxay ahayd in musanifku raximah llahu tacaala aayadahan oo dhan uu keeno waayo taxqiiqu الtawxiid laa yaxsul bimujaradi tarki shirk aayaddan uu keenay waxay sheegaysaa inay shirki ka maran taxqiiqu tawxiidna kuma xaasilayo inuu qofku shirki ka maran yeewi hadduu shirki ka maran yahay waajibaadkii ilaahay saaray qaar ka mida uu dayacay ama muxaramaadka uu samaynayo dee lam yuxaqiq itawxiid tawxiidkii waajibkaa baanu xaqiijin kii mustaxabkaa iska daayo marka si ay dilaalada iyo tusintu u dhammaystiranto waxay ahayd an yaأtiya bijamiici hadi الaayaat inuu aayadahan oo dhan keeno ilaahay subxaana wa watacaala aayadahan wuxuu ku ammaanay dad muuminiina wa jamacuu bayna awsaafin cadiida sifaat bay kulmiyeen wa bimajmuuci hadihi sifaat yakunuuna muxaqiqiina litawxiid sifaatkaasi markay isu tagaan bay noqonayaan kuwa tawxiidka xaqiijiyey ee sifad sifaadkaa ka mida oo qura saa sifada ku jirta aayaddan uu keenay oo a tarku shirk muxaqiq litawxiid qofku ku noqon maayo may la socotaan ya sifaadka waxaa ka mid a aliimaan waladiina <clears throat> biaayaati rabbihim yu'minuun alimaan saadiq waxaa ka mid a alkhashyatu shadiida in ilahay aada uga baqaan waxaa almusaaracatu walmusaabaqatu ila alkhayraat khayr oo dhan inay uhoreeyaan ay u dheereeyaan waxaa ka mida cibaadaة الlahi وتwxiidhu wa tarku جamiiعi أnwaaع الshirk inay ilaahay caabudaan ay waxidaan shirkiga noociisa o dhan ay ka tageen alkhawf min cadam الqabuul camalkii saalixa iyagoo sameynaya haddana inay ka baqanayaan inaan laga aqbalin markaa sifaat alatii madaxahum allahu biha murakaba sifaatkan ilaahay uu ku ammaanay waxay iska saarantahay ka kooban tahay min acmaali اlquluub acmaashii qalbiga iyo waljawaarix acmaashii xubnaha oo min alficli watarki ah wax la samaynayo iyo wax laga tegayo marka kana laa'iqu bilmusanif dikru jamiici hadi alaayaat waxaa munaasib ahayd musanifku inuu aayaadkaas oo dhan keeno alatii madaxahum allahu biha fasifaat alatii madaxahum allahu biha nacam bihadi alaayaat alati ishtamalat bimajmuuciha صifaat alati yaxsulu biha taxqiiq الtawxiid aayaadkaasi oo qodobada ay sheegeen marka laysu geeyo iyo sifaadka ay muuminiinta u tilmaameen taxqiiq الtawxiid uu ku xaasilayo lakin sifo quroo sifaatkan ka mida qofku miyuu ku noqonaya muxaqiq litawxiid waa maya tusaale ahaan hal yakunu اlinsaanu muxaqiqa litawxiid اlwaajib fadla can اlmustaxab bitarki الshirki faqad qofku tawxiidka waajibka mid xaqiijiye miyuu ku noqonayaa inuu shirkiga ka tago oo qura maaha soo maha aayaddu musanifku keenayna maxay leedahay waladiina hum birabbihim laa yushrikuun idan munaasibku muxuu ahaa baynu nidhi inuu aayaadka oo dhan keeno waayo sifaatkaas oo wada socda qofka marka laga helo ayuu noqonayaa muxaqiq litawxiid masaladaad fahamteen baan umalaynaya aliqtisaar wa ama aliqtisaaru calى sifati waaxida min hadihi الصifaat wain kanat aclaaha waacdamaha falaa yatimu bihi اlistidlaal si aayaadkan sifaadka ay sheegeen mid kamida in lagu gaabsado ta u saraysaba ha noqotee daliishu uu ku dhamaystirmi maayo لأن تحقيق التوحيد لا يحصل بمجرد ترك الشhirك فقد يترك الإنسان الشhirكa ومعa hذا لا يكون محققا للتوحيد الواجب لارتكاaبه البدع والمعاaصي وتضييعه للفرائض والواaجiبات qofku inuu shirki ka tegey oo qura kuma noqon karo mid توحيidka xaqiijiye waxaa dhici karta inuu shirkigii ka tegay haddana محقق للتوحيid ahayn sababtu waa maxay de shirkigii buu ka tegey macaasiyo muxaramaad buu sameynaya waajibaad buu ka tegey bidac buu sameynaya kayfa yakun muxaqiq litawxiid wahuwa bihadi اlxaala soo maydaan fahmin ayib <clears throat> wajhu dilaalati ilaahi calaa maqsuudi ilbaab aayaddu say u tusinaysaa maqsuudka baabka ana allaha wasafa almu'miniin oo markaynu aayaadka o dhan soo qaadano أن allaha wasafa almu'miniin bisifaatin yataxaqaqu biha altawxiid fi nnufuus ilaahay aayadaha wuxuu ku sifeeyey dadka mu'miniinta ah sifaat tawxiidku uu ku xaqiiq garoobayo oo qofka ku sifooba u noqonayo qof tawxiidkii xaqiijiyey in allaha wasafa almu'miniin bisifaatin yataxaqaqu biha tawxiid fi nufuus wa acdamu hadihi sifaatna waa maxay sifaatkaa maxaa u weyn anahum laa yushrikuuna billahi shay-an min ashirk inaanay shirki samayn ahayn waayo markaa muxaqiqiina litawxiid waxay ku noqdeen sifaatkaa soo ma inay jannada bigayri xisaabin walaa cadaabin ku gelayaanna maxaa u daliila lianna allaha jacala jazaءahum asabqa ilى almanaazil اlcaaliya abaalmarintooda ilaahay muxuu ka dhigay manaasisha iyo derajooyinka sare dada kale inay uga horeeyaan ulaa'ika yusaaricuuna fi اlkhayraat wahum laha saabiquun akmalu hadihi اlmanaazilla waa maxay manaasisha aakhiro ta u dhamayska tiran waa maxay dخuل الجنة بغyri xisaabi walaa cadاab waayo sheekh sulayman iبn cabdillaahi masalada sidaas aan u dhigay buu u dhigay in majmuuعu hadihi الآaيaaت uu daliil u yahay تaxqiiq التwxiid in jannada lagu gelayo bغayri xisaabi walaa cadاab oo qofku muxaqi للتwxiid uu noqonayo markuu صifaatkaa la yimaado majmuuc hadihi sifaat munaasabaة اlaayati litarjama min jihati ana اllaha tacala wasafa اlmuminiina الsaabiqiina ilى اljanaat bsifaat maaha bsifa waaxida sifaat buu ilahay ku sifay acdamuha aلhanaaءu عalayhim bianahum birabbihim laa yushrikuun shayئa min الshirk fi waqti min alawqaat الdaliil الثالث daliilka saddexaad ee ka mid a ah adilada baabka can xusein ibn cabdiraxmaan waxaa laga wariyey qaala inuu yihi kuntu waxaana cinda saciid ibnu jubayr saciid ibnu jubayr baan la joogay buu buui faqaala wuxuu ihi saciid ibnu jubayr ayukunkiineebaa ra-a arkay alkowkaba xidigii aladii xidigaasoo inqada dhacay ay saqata albaarixata xalay dhacay qultu waxaan idhi ana anaa arkay uma qultu dabeetana waxaan idhi amaa inii aniga miyaa lam akun maan ahayn fii salaati waktigaa waxaan kusoo jeeday ilaa aan xidigaa dhacay ka arkay may ahayn inaan salaad tukanayay markaa dee waxay noqonaysaa maxaad haddaa la soo jeeday xilligaas walaakinii hase yeeshee ludiqtu waa lay qaniini qaala wuxuu uhi saciid ibnu jubayr famaa sanacta markii lagu qaniinay maxaad samaysay qultu waxaan idhi bu uhi irtaqaytu ay طalabtu man yulqiinii waxaan baadi doonay cid markaa wax igu tufta oo igu akrida qaala wuxu uhi saciid bnu jubayr famaa xamalaka maxaa kugu kalifay calaa dalika arrinkaa oo inaad qaniyada ruqyo u raadiso maxaa kalifay yaana maxaa daliil arrinta noocaasa u haysaa wey famaa xamalaka maxaa kuu qaaday calaa dalika arrinkaas oo a ruqya wadalika ismu ishaaru wuxuu noqonayaa طalab ruqya irtaqaytuda ay tilmaamayso qultu waxaan idhi buu yihi waa xusein ibn cabdiraxmaane xadiiثun ay xamalanii calىa dalika markii lay qaniinay cidi wax igu akrido o igu tuftay inaan raadiyo waxaa igu kalifay xadiiثun xadiidkaasoo xadahanaahu uu noogu waramay ashacbiy qaala wuxu uhi saciid ibnu jiroma xadaakum muxuu idinku waramay bal xadiidkaa sheeg qultu waxaan idhi bu uhi xusein ibn cabdiraxmaan xadaanaa waa noo waramay shacbi can bureyda ibn xuseyb isagoo ka warinaya annahu qaala inuu yihi bureyda ibn xuseyb laa ruqyata ruqya ma jirto ilaa min caynin il in layskaga tufo mooyaane il qofka ku dhacday aw xumatin ama qaniyo bahal sunli uu qaniino in la yskaga tufa mooyaane qaala wuxuu ihi saciid ibnu jeer markaan xadiidkii u sheegay qadax sana wanaag buu sameeyey man intaha qofka ku ekaada ilaa maa samica intuu maqlay oo qofka xadiidkii soo gaadhay ku camal falaa ee aan wax kale uga tallaabini si fiican buu yeelay walaakin hase yeeshee waa lilistidraak xadaثana bnu cabaas cabdullahi bnu cabaas baa noo waramay can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam nebiga isagoo ka warinaya annahu qaala nebigu inuu yihi curidat calaya waxaa lay bandhigay oo lay tusay alumamu ummadihi fara-ytu waxaan arkay annabiya nebigii baan arkay wa macahu xaal macahu nebigaa uu la socdo alrahdu kooxi ay la socoto wالnabiya nebigii baan arkay wa macahu rajulu iyadoo nin uu la socdo iyo warajulaani laba nin wالnabiya baan arkay nebi nebiyada ilaahay ka mida walaysa macahu axad oo cidiba aanay la socon oo cid rumaysay ba aani jirin id waqti rufica liya kor laygu qaaday oo lay tusay sawaadun cadiim yacni ashkhaas tiro badan fadanantu waxaan u maleeyey annahum iyagu ashkaastaa tirada badani ummati ummaddaydii inay yihiin faqiila lii waxaa laygu yihi haadaakani muusa waa nebi muuse iyo waqowmuhu iyo qoomkiis dadkii rumeeyey fa nadartu waan eegay yaani dhinac kalean eegay fa faidaa sawaadun cadiim mise waa ashkhaas tiro badan oo meel fog ka muuqda faqiila lii waxaa laygu yihi haadihi tani ummatuka ummadaadii wey wamacahu waxaana la jira yaعni inta aad aragtay waxaa la jira oo inta aad aragtay aan kamid ahayn sidaa waa loo macneeyey waxaa kaloo la yihi markaa maciyadu waa ma maciya macnawiya wa macahum ay wa fiihim waxaa ku dhex jira sabcuuna alfan toddobaatan kun oo yadkhuluuna gelaya aljanata jannada bigayri xisaabin xisaab la ku gelaya walaa cadaabin cadaab la uma intaa dabadeed nahada nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kacay fadakala wuxuu galay manzilahu gurigiisa fakhaada annaasu dadku way ka hadleen oo ay waa iska waraysteen oo way ka hadleen fii ulaaika ey fii taxdiidi ulaaika toddobaatankaa kuna jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan gelaya kuwa ay yihiin ayay ka hadleen oo qofba wixii ay ula muuqatay buu ku sheego faqaala bacduhum barhkood waxay yidhaahdeen walacallahum waxaa laga yaabaa toddobaatan kaa kun aladiina kuwii inay yihiin saxibuu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam kuwii rasuulka ilaahay yaana la rafiiqay ee la saaxiibay yaana saxaabadii wa qaala bacduhum barhkoodna waxay yidhahdeen falacallahum waxaa laga yaabaa kaa kun aladiina kuwii inay yihiin weliduu la dhalay fi lislaam oo waalidiintooda muslimiin ay dhaleen wfalam yushrikuu aanu shariik yeelin billaahi ilaahay shay-an wadakaruu waxay sheegeen ashyaa sifaad bay sheegeen ay islahayn toddobaatankaa kuway ku mutaysteen jannada inay galaan xisaab la-aan iyo cadaab la-aan fakharaja caleyhim waxaa ku soo baxay iyagoo sidii u doodaya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa ayaa ku soo baxay markaase riwaayaadka qaarkood ku cad rasuulku wuxuu weydiiyey maxaad ka hadlaysaan faahbaruuhu wixii ay ka doodayeen bay rasuulka u sheegeen faqaala wuxuu uhi rasuulku hum iyagu toddobaatan kaa kun ee jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gelayaa aladiina kuwi weeya laa yastarquun aan cidna weydiisan ahayn inuu wax ku tufo oo ruqyo cidnaba aan ka dalbahayn ee laa yatlubuuna ruqyata min axad walaa yaktawuuna aan isgubahayn lialabi shifaa iyagoo markaa caafimaad raadinaya walaa yatatayaruun aan baasaysan ahayn wax la maqlo iyo wax la arko iyo wax la ogaado calىa rabbihim rabbigoodoo quranaya tawakaluun tala saaranaya fa qaama arrinku markuu halkaa mariya waxaa istaagay cukaashatu bnu muxsinin cukaasha ibnu muxsin baa istaagay fa qaala wuxuu uhi udcu llaha ilaahay waxaad weydiisaad ka baridaa an yajcalanii inuu iga yeelo minhum qof toddobaatankaa kun ka mida qaala wuxu uhi nebigu alayhi الsalaatu wasalaam anta adigu minhum iyagaad ka midta toddobaatankaa kun baad cukaashow ka midta jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gelaya uma qaama dabeetana waxaa istaagay rajulu nin aakharu kale fa qaala wuxu uhi ninkaasina udcu llaha ilaahay waxaad ka baridaa an yajcalanii inuu iga yeelo minhum toddobaatankaa kun faqaala wuxu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam sabaqaka biha waxaa kaala hormaray cukaashatu cukaashaa kaala hormaray xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyey xusein ibn cabdiraxmaan الsulami abulhudayl alkufi waa min taabici الtaabiciin xusein ibn cabdiraxmaan saxaabina maaha taabicina maaha waa min atbaaci الtaabiciin waa kan dee wax ka warinaya shacbi oo taabici ah wuxuu dhintay boqol iyo lix iyo soddon taarikhda hijirigii marka ahayd isagoo saddexiyo sagaashan jira ah. saciid ibnu jubayrna waa alimaam alfaqiih almuxadith waa min aclaami الtaabiciin waa ardaygii cabdullaahi ibni cabaas waa min ajilati talaamiidi ibni cabaas qatalahu alxajaaj ibnu yuusuf athaqafi sanata khamsin wa ninkii daalimka ahaa ee amiirkaa xajaaj ibnu yuusuf la odhan jiray baa dilay sanadkii shan iyo sagaashanka hijiriga isagoo konton jirba aan gaadhin inqada ey saqata weyaan macnaheedu albaarixa waa maxay soomaaliga maxaynu idhahnaa xalay soo ma wa aqrabu leylati madat waa habeenka ugu dhow ee tegey ayaa albaarixa la idhahdaa laakiin abulcabaas haclab oo min aimati luga wuxuu yihi yuqaalu qabla الzawaal ra'aytu leyla wa bacda الzawaal ra'aytu اlbaarix waktiga duhurka wixii ka horeeya alleyla baa la idhaahdaa duhurka marka la gaadhiyo wixii ka dambeeyana maxaa la idhahdaa marka habeenkii maalinkaa ka horreeyey laga hadlayo albaarixa baa la idhahdaa waana mushtaqat min barixa oo macnaheedu yahay zaala maanaa waa habeenkii tegey macnaheedu faqultu ana uma qultu ama inii lam akun fi salaa lama weydiin maxaad qabanaysa waktigaas lakin xusein ibn cabdiraxmaan isagaa sidaa yihi linafyi ma yatawahamuhu lxaadiruun min ana saharahu fi tilka leyla kaana bisababi qiyaami leyl wuxuusu yihi dadku waxay moodi doonaan ninkaaga xilligaa soo jeeday inaad leyl tukanaysa si aanay taa u moodin oo aanay ugu ammaanin camal saalix oo aanu samayn ayuu yihi amaa inii lam akun fii salaati wa min ikhlaasi wa waracihim taas waxay ka turjumaysaa ikhlaaskoodii dad badani waxay jecel yihin waxaanay samaynba in lagu ammaano oo ammaan beena la ammaano isaguna taasuu kasii hordegayaa waxaanay ka dhalatay ikhlaaskiisa iyo waraciisa xalaal miiradkiisa iyo bucduhu can الriya istusnimada siduu uga fogaa iyo naftiisa inuu ku ammaano waxaanay ku sugnayn walakinii ludigtu alladgatu waa caddu aw lascu xayawaani dii summin caddu waa qaniyada aw lascu ama kusaydhidda xayawaani dii summin xaywaan sunlii qofka uu qaniino oo cadiga waxa la wixii ilkale ayaa qaniyadiisa la idhahdaa ee afka wax ku qaniina wixii afka wax ku qaniina cadi la idhahdaa oo abeesada lafteeda dee cadad cadatu xayatun waa la odhan karaa ilkay leedo ilkay ku qaniinaysa ladaqatuna waa la odhan karaa waxaa loo yaqaano lascigana inta badan waxaa loo isticmaalaa waxaan qaniyada ahayn sida xayawaanaadkan irbadda dadka ku muda xagga dambe irbaday ku leeyihin ku muda sida waxa weeyaan jinaca iyo baalkan la hahda dibqalooca iyo shinida iyo kuwaasaa lasci la hahda marka ladaqatu xayatun aw caqrabun aw naxwuha ludiqtu waxay qanintay abeeso ama mas ama hangarale iyo waxyaabaa lamidka irtaqaytuna waa طalabtu man yaqrأu calaya الqur'an wanaxو min adiciyati صaxiixa fama xamalaka calى dalika su-aasha ayaa iska leh saciid bnu jubayr dalika ismu ishaaruna xagguu noqonayaa istirqaaga طalb الruqya maxaa kuu kalifay wa hada yadul calى ana الslfa kanuu laa yacmaluuna ila bimustanadi sharciyi min kitaabi aw suna camal diiniya iskamay samayn jirin iyagoon daliil qur'aana ama xadiid saxiixa aanu haynin daliil bay isweydiin jireen maantana dadka qaarkood baa ka xanaaqaya haddii la dhaha masalada aad sheegeysa maxaa u daliila daliil daliil daliiltunbaad haysaa ku odhanaya nin sheekha baa igu yihi qolaan waxooga yara imtixaan markaasaan ku uhi aniga qoladan salafiyiintu waa way dhib badan yihin wax walba waxay ku odhanayaan daliilu keen markaasu hi ha waa runtaa wallaahi ma aragta imtixaankan ka qaadiy uu ku dhacay buuri waxaan eegayay daliilku qiimaha agtiisa uu ka leeyahay marka wuxuu ceeb ka dhigayaa masaa-isha diiniga ah dadka in daliil loo weydiiyo masaaisha diiniga daliil bay u baahantay ilahi baa hi qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin xadiiثu xadaثanahu الshacbiyu الshacbi wa caamir ibnu sharaaxiil alhamdani اlkufi wa min aima الtaabiciina wa hiqaatihim qaadibuha xadiidka bureyde muxuu odhanaya laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatin muslim baa wariyey xadiidkaa bureyda iyo axmed mawquufan calaa bureyda isagoo hadalkii bureyde ah oo nebiga calayh isalaatu wasalaam aanu u rafcin laakiin xusein ibn cabdiraxmaan qaabku u hadlaya waxaa ka muuqata xadiidku inuu marfuuc yahay waayo markii uu ku yirhi سعيid بن jubayr ma xamalka calى dalika mxuu hi xadiiثu xadaثanahu shacbiy ta labaad اxtaja bi calى xukmi sharciyin xukum sharcigana wuu u deliishaday xadiidna uu ku sheegay xukum sharcigana wuu u deliishaday inuu u arkay inuu marfuuc yahay taasi tusinaysa wa aqaraw calى dalika سacيid بن jubayr سacيid بن jubayrna arrinka noocaasiya kuma inkirin uma odhan siaad xadiid ugu sheegaysaa hadal saxaabiyihi ama siaad u deliishanaysa bal ayadahu biqowlihi qad axsana man intaha ilaa maa samic wuxuu ku ayiday inuu ku yidhi wanaag buu ayaad samaysay mar haddaad xadiidkii kusoo gaadhay aad ku camal fashay waxyaabaha taa rajaxayana waxaa ka mida warada alxadiid can ariiqi shucba can xuseynin can ishacbiyi can bureyda rafacahu isagoo marfuuca rawahu tirmidiyu fii sunanihi abu xaatim alrazi fi اlcilal riwaayaة shucba almarfuuca ayuu rajaxay alxadiiثu marfuucu الظaahiru ana hadihi الriwaaya fiiha اkhtiصaar riwaayaddan inaga baabka inoogu taalay wuxuu yihi xadiiثu xadaثanahu shacbiyu qaala ma xadaثakum qala xadaثana can bureyda ibn اlxuseyn laa ruqyata nebigii muu sheegin laa ruqyata ila min caynin aw xuma marka inuu ikhtisaar ku sameeyey aluu ka odhan la can الnabiy alayh الsalaatu wasalaam ama qaala qaala rasuulu الlah inuu soo gaabiyey bay u muuqata waxaana u markhaati kacaya xadiidka xadiidka anase muslim wari ana nabiya qaal can anasi ana nabiya rakasa fi اlxumati wالnamlati wاlcayn nebigu wuxuu rukseeyey xumadda alxuma oo qaniyada ah iyo annaml oo ah finan dhinacyada dadka ka soo baxa sararaha iyo isha in ruqyada la iskaga tufo alcayn waa maxay laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatin soo ma ma hiy alcayn waa isaabat alcaa'ini ligayrihi bicaynihi waa qofka qumayga ahi caayinka soomaalida qumay bay dhahaan inuu qof kale ishiisa ku waxyeeleeyo isaabaة اlcaa'ini ligayri bicayni wa taأhiirihi fiihi ou ishiisa ku raadeeyo ima xasada aw icjaaban oo arrintaasina ay ka dhalato inuu qofkan xaasidayo ama maba xaasidayo waa buu la dhacsan yahiba hadduu doono u jecel yahiba waxaa dhici karta dee qofku inuu isagu hadduu isu bogo inuu is-ileeyo is-ilaali adiga laftaadu inaad il iskaga soo qaadaa wax dhici kara weye ama caruurtaada inaad ilayso ama xoolahaaga oo mar walba ishu kama dhalato xasad iyo bukdi iyo nacayb bal jacayl bay ka dhalataa mararka qaarkood xaqiiqada cayntu marka xaqiiqata waa quwa ta'hiiriya waa awood wax raadeynaysa oo tanbaciثu min nafsi اlcaa'ib awooddaasi ka soo bixi mayso jirhka qofkan wax ilaynaya lakin waxay ka soo baxaysaa naftiisa oo sida qofku uu jirhkiisa dadka kale waxyeelo ugu geysto gacmihiisa ama lugihiisa ama jirhkiisa kale ayay naftiisuna waxyeelo u geysan karta marka waa waxyeelo iyo saameyn ay naftu leedahay weeye ishu waa quwaة taأhiiriya tanbaciثu min nafsi اlcaain wa tuahiru fi almaciin oo raadeyneysa oo saameyneysa qofka la ileeyay wa tu'diihi wayatadararu biha oo dhibaysa taasaa in la idhahda ibn اlqayim wuxuu ihahdaa zaadulmacaadku isha kaga hadlaaya waa sihaamun oo takruju min nafsi اlxaa'idi wاlcaa'in naxو اlmaxsuud wاlmaciin tusiibuhu taaratan wa tukhطi'uhu taaratan waa leebab qofkan qumayga ee wax ileeya naftiisu ay soo ganayso oo ay ku ganayso qofkan uu xaasidaya ama uu ilaynayo mararka qaarkoodna wuu la helayaa mararka qaarkoodna wuu la waaya haddaad qof leeb ku ganto ama xabadaad ku riddo inaad la heshay inaad la weydo labada waa dhici karaan soo ma marka qofku uu qofka ilaynayana leebkan ay naftiisu ganaysa inuu la heliyo inuu la waayo labadu waa dhici karaan marka macnaheedu ma aha in taأhiirka cayn اlcayn inuu yahay mid mar walba dhacayama si isagu doonaya u dhacayo hadduu xataa usoo diyaar diyaargaroobo usoo xadhka xidho inuu qof cawriyo ama xoolo uu cawriyo hamoodin inuu isagu awood mutlaqa leeyahy oo uu mar walba cawri karo waa dhici kartaa inuu isku dayo inuu cawriyo oo leebabkaa naftiisa uu galay laakiin aanu la helin saasuu le ibn اlqayim tusiibu taarata wa tukhطiu taara marka inay asiibto maxaa dhacaya haddii meeshii leebka naftiisu ay ku genaysay oo baylaha uu leebku helo de waa dhag adoo bilaa adkaara tawxiidkaaga iimaankaagu daciif yahay inuu kula helo bay taasi fududaynaysa haddii waxa weeyaan adee naftaada dhufays gelisay iyo xoolahaaga iyo ashyaadaadana waxaa dhici karta waxa weyaan inaanu kula helin baa dhici karta oo ay cidlo ku dhacda ama isagaba dib ay ugu noqoto leebka isaga dib ugu noqdo intuba waa dhici karaan marka ayntuna waa wax jira weeye oo nusuusta aada ugu soo arooray alcaynu xaqun bu uhi nebigu alayh isalaatu wasalaam dadkuna way kala duwan yahin oo jasadkoodani si u kala dhib badan yahy bay nafahooduna u kala dhib badan yahin qaar baa yursiluuna tursilu nufuusuhum sihaaman cabra alqaaraat wuxuu maqlayaa qof maraykanka jooga looga sheekeynaya a qofkaasuu fiicay xooluu haysta ama uu qurux badanya ama shaqo fiican bu haysta halkaasay naftiisu ka ridaynaysa shardi maaha inuu isagu doonayo qofka inuu dhibaateeyo w inagan leh qad takunu min xasadin waqad takunu min iعjaab soo ma waa nafta ayaa leebabkan ganaysa biidn اllahi subحana wa taعala alxumatu bdm اlxa wa takfiif اlmim alxuma odhan alxumatu wey oo miimka waa la takfiifinaya waa asumu waa sunta wey lilcaqrabi wanaxwihi hangaralaha iyo waxyaabaa lamidka ah suntooda alxumatu la idhahda xadiidkan laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatin macanihiisuma waxa weeyaan labadaa waxaan ahayn in layskaga tufaa ma banaana culimada qaarkood sidaasay yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen macnuhu waxa weeye laa tajuusu ruqyatu ilaa ida kana bilmarqiyi calayhi caynu aw xumatun ruqya ma banaana ilaa kaa lagu tufayo inay ili ku dhacday ama bahal sulli qaniinay mooyaane see la isu waafajinaya xadiidka ee xadiidda tirada badan ee qowl iyo ficilba leh ee ruqyada banaynaysa laa ba'sa biruqa maa lam takun shirka kaana yarqi calaa nafsi wa calaa ahlih waxay idhaahdeen waa mansuuq xadiidku oo axaadiidta kale tirada badan baa nasakhaday ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin maya macnuu waxa weeye almuraadu bilxasri macna alafdal ay laa ruqyata anfaca waafdal min alruqyati min alcayni walxuma macnuu waxa weeye ruqyo ka waxtar badan oo ka wanaagsani ma jirto ta qofka lagu tufo marka ili ay ku dhacdo amaba se amaba se bahal sulli u qaniino qad axsana man intaha ilaa ma samic saciid bn jubayr ba hadalkan leh yani axsanta saniica liannaka akhadta bima balagaka min alcilm wa camilta bi wax fiican baad samaysay xuseynow waayo cilmigii kusoo gaadhay baad qaadato od ku camal fashay lakin hunaka xadiiثu aakaru yukhaalifu maa wasalaka min alcilm adiga intaasa kusoo gaadhay soo maha inta kusoo gaadhayna od ku camal fashay wanaag baad samaysay lakin in kaa maqan baa jirta weyaan macanaha istidraak buu samaynaya xadiid kale ayaa jira walakin xadaana xadaana bnu cabaas waa istidraag oo macnuhu waxa weeyaan xadiid kale oo cabd llaahi ibnu cabaas uu noo sheegay baa jira aduu intaad samaysay canaan kuma lihidi oo tilmaamaya in dalabu ruqya layska daayaa tawakulan calى اllah iyadoo ilahay la tala saaran sida afdalkaa aduu طalabta ruqya soo maha adoo ku camal faliya xadiidka burayd ibn alxuseyn eh, eh, lakiin xadiidka olan kusoo gaadhin baa jiro oo tilmaamaya in طalab ruqya layska daayo tala saarad ilaahay la tala saaranaya awgii inay sida afdalkaa tahay ayaa jira marka xadiidkii ibn cabaas nebigu wuxuu hi curidat calaya اlumam umada waxaa looga jeeda atbaacu kuli nabiyin baa looga jeeda nebi kaste ciddii raacday ayaa halkan looga jeedaa cidda e, e, rasuulka u bandhigtana waayo alcaaridu huwa allah qaabkeebaa loogu bandhigay waktigeebaa se nebiga loo bandhigay ummadaha culimada qaarkood waxay idhahdeen kana fi lmanaam dee nooc waxyiga ka midana wey nebigu isagoo hurda ayaa la tusiiyey suurat alumam ila qiyaamii lama gaadhin oo de weli may dhicin in nebi kastiiyo ummaddiisa gooni loo soocee yacnaa siday noqon doonaan muuqaalkeedii oo kale oo min baabi tamthiil ayaa hurdada lagu tusiyey culamada qaarna waxay dhaheen kaana fii leylat alisraa walmicraaj habeenkii alisraa walmicraaj baa arrinta noocaasi ay dhacday riwaayaadka qaarkoodna way ku soo aroortay laakiin waa riwaaya shaadda wey oo arrintanna madiiney ka dhacday oo ibnu cabaas ka warramaya alisraa walmicraajna xagu ka dhacay maka taasina waxay ayideysaa riwaayaadka tilmaamaya cardigan inuu dhacay fi leylat اlisra walmicraaj inay yihin riwaayad daciifa sa ibnu kathiir uu yihi wagayruhu marka ilaahay baa og hal kana fi lmanaam am kana fi xaalati ukhra allahu aclam sheekh ibn cuthaymiin isaga wuxuu rajaxaynaya fi lmanaam ahayd alcaaridu laha allah subxaana watacaala wa hada fi lmanaam fima yadhar bu yihi wara-ytu nabiya wamacahu rahtu alrahtu saxiix muslimna alruhayt taskiir kown alrahtu waayo aljamaacatu duna alcashara waa kooxda dadka ee toban ka yar ayaa الrahطu la idhahdaa الrahط min الrijaali ma duna الcashara bu ihi ibn اlأثيr والنabiy وmacahu الrajul والrajula والnabiy walaysa macahu axad macnaheedu waxa weya waxaan arkay nebi ilaahay uu diray oo nin uu rumeeyey ama laba nin rumeeyeen nebi aan cidiba aanay rumaynba arrintaas ma waxay ka dhalatay in nebigaasi aanu gudan risaaladii iyo fariintii ilahay u dhiibay maya alى akmali calى akmali wajhin ayaa ambiyadu u guteen waajibkii ilaahay saaray wabalaguu اlbalaaغ اlmubiin wainama yacuudu dalika listikbaari aqwaamihim wacadami qabuulihim lilxaq waxaa daliil xadiidku u yahay ana alambiyaa mutafaawituuna fi cadadi atbaacihim ambiyadu cidda raacday waa ku kala duwan yihin qaarkood cidama raacin qaarna in yar baa raacday wayaأti الnabiy walaysa macahu axad nebigaasi isagaa xaqa ku taagnaa sooma dadkii loo diray oo dhamina calaa bail bay ahayle nebigii bay khilaafeen taasi maxay daliil u tahay daliil calى ana alkahrata laysat calaamata calى اlxaq kahrada iyo badnidu daliil maaha o alxaqu laa yucrafu bikahrati qaa'iliin xaqa laguma garto dadka yidhi inay badan yihiin lama odhan karo qowlkaa intaasoo baa tidhi aljamaaca alfulaaniya aad bay u tiro badan tahay markay isu yimaadaan malaayiin baa isu yimaada taasina waxay tusinaysaa inay cala alxaq yihiin lama odhan karo xaqa waxaa lagu gartaa bidaliilihi icrif ilxaq tacrif ahlahu horta xaqa garo daliilkiisa ku garo markaasaad ahlulxaq cidda yihiinna aad garan doonta laakiin haddaad tiraa dadkan xaqa ku garanayaa sax maha taas alwaajibu waa itibaacu lkitaab waالsuna maca man kaana wa ayna kaan cidda kitaabkiiyo sunaa haysta ha yaraato ama ha badnaato meeshay doonayaanna ha joogaan bal ilaahay subxaana wa tacaala tirada badana xaqa khilaafsan u dhaleeceeyey wamaa akharu الnaasi walow xarasta bimu'miniin akharu الnaas dadka badankoodu aada hanuunintooda ku dadaashid be kuwa hanuunayo iimaan la imanaya maa marka akaru الnaas waa غayru muminiin hadday karadu xaqa daliil u tahay waxay daliil u noqon lahayd inay kufaartu saxsan yihiin ila iyagaa muminiinta ka badan qaala tacaalى wain tuطic akara man fi اlardi yudiluka can sabiili الlah dadka dhulka jooga badankood way lunsan yihin marka haddaad adeecdo oo badnida unaad ku raacdo waddada saxdaa bay kaa luminayaan waqad ahna allahu calى اlqila ataabica lilxaq inta yaree xaqa markaa haysatana ilaahay wuu ammaanay oo inay yar yihiin yanaa ceeb kumay noqon waqaliilu min cibaadiya shakuur kam min fiati qaliilati galabat fiata kaiira biidn اllah waa taas saxaabaduna ridwaan ullahi calayhim manhajka noocaas oo ah xaqa in daliilkiisa lagu garto oo aan la eegin dadka haysta ma yar yihiin ma badan yihiin manhajkaasi ku socdeen cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu salalakai uu wariyey fi sharxi usul ictiqaad ahli sunati waljamaca waxaa la weydiiyey masalada ku saabsan umaradii reer banu umaye ee salaada waktigeeda ka saarayay maxaanu ka yeelnaa guryihiina ku tukada buuri haddana iyaga haddaad u timaadaanna la tukada si aan khilaaf iyo fitna aanay udhicin markaase wuxu waayo jamaacadii haddana guryaha ku tukna jamaacadii meeday aljamaacatu ma waafaqa alxaqa wain kunta waxdak jamaacadu wixii xaqa waafaqo weeye xaqu inta yar isagaa badinaya o xoojinaya walow kelidaa baad ahaa tiri alfudayl ibnu ciyaadna muxuu yihi ihdina siraaط almustaqiim siraaط aladina ancamta calayhim gayr اlmaqdubi calayhim wala daliin markuu fasirayay laa taktar bikahrati اlhaalikiin walaa tastawxish min qilati saalikiin kuwa halaagsamay badnidoodu yaanay ku dagin oo badnidoodu inay saxnimo tusinaysa haw qaadanay kuwa waxa weeyaan waddada saxdaa haya yaraantooduna yaanay sababin inaad cidlo iyo yaraan dareento meeshan iyo cidibo ma joogto aad tidhaahdo halka loo badan waxa weeyaan aad tagto iyo dhicintaasi ilaahay subxaana watacaala wuxuu ammaanay waddada ahlulxaqu ay mareen walow tiroodu haba yaraatabe oo ambiyada iyo ciddii raacday marka loo eego ciddii khilaaftay dee tiroodu way yarta haddana ilaahay siraaط almustaqiimka uu yahay markuu asteynayay wuxu uhi ihdina siraaط almustaqiim waa wadadee siraaط aladiina ancamta calayhim غayr اlmaqdubi calayhim wala اdaliin o alyahuud wالnasaara wاlkufaar akthar min alambiyaa wa atbaacihim nebiyada iyo atbaacdooda aad bay uga badan yihiin wallahu subxana wa tacala aclam slى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin